qaarkood waxaa ku qornaa buu yidhi arbacu khisaalin yani afar markaa arimood way istagayaan khisaal iyo ashyaa niyat lfardi halkaa anniyatu ahna niyat lfardi baa ku qornayd waana istagayaan inuu qofku niyeeyo faralkii faralku waa wixii tayamumka lagu qabanayay hadday salaa tahay iyo haddii ay tahay kitaab la taabanayo inuu tayamumkani tayamum faradaho uu yahay oo weliba la raaciyana wixii lagu qabanayay tayamumkaasi fainawaa hadduu hadaba niyoodo almutayamimu qofkii tayamumayey alfarda wanafla salaadii faralka ahayd iyo tii sunnaha ahaydba hadduu niyoodo istabaaxahumaa labadiiba u banaysanaya aw ilfarda faqad hadduu niyoodo uun salaadii faradka ahayd istabaaxa macahu nafla wuxuu la banaysan faralkii sunnihiina iyo weliba wasalaati ljanaasati salaadii janaasada ayadan sidoo kale qofkii markuu tayamumayo wuxuu u tayamumayo inuu niyoodo iyaa madhabka lagama maarmaan u ah ma kitaab qur-aan aad taabanaysaa ma junub baad tahay oo qur-aan baad akrinaysaa qiraaatulquraan baad u tayamumaysaa ma salaad baad u tayamumaysaa salaad haddaad u tayamumayso salaaddu ma faral baa mise waa sunni marka markii aad tayamumaysay haddaad niyootay salaad faral ah salaaddii faralkii waa lagu ogoliyay wixii ka hooseeye o dhanna waa lagu ogoliyay maxaa ka hooseeya salaaddii sunnaha ahaa kitaabkii qur-aanka ah in la taabto qur-aankii in la akriyo qofkii junubka ah u akriyo dawaafkii wax alla waxa tayamum loo shardiyo oo dhami salaadii faralka ahayd way ka hooseeyaan haddii markaa salaad sunnaa uu niyoodo wuxuu yidhi awin nafla hadduu nafligii niyoodo faqad sunno keliya hadduu niyoodo lam yastabix macahu lfarda salaaddii faralka ahayd banaysan maayo laakiin wixii kale wuu banaysanaya oo xataa janaazadii sunahaasun bay la mid tahayoo salaadii janaasadu halkan xukunkeedu waa iska xukunkii sunnaha sidaa daraadeed haddii uu markaa sunno niyoodo salaaddii janaasadu way u furantaha kii faral niyoodayna oo salaad farala niyooday dee wixii o dhamiba way u furaye wakadaa low nawa salaata waxay taha lamid ah hadduu salaad u niyoodo kii salaad u niyooday isaguna dee salaadii halka ugu hooseysaa looga qabanayaayo waa sunnihii markaa qof suno niyooday oo kale ayuunbuu noqonaya wayajibu waxaa waajiba qarnu niyati tayamumi niyadii gebagabaysiga ama tayamumka in lala xidhiiriyo binaqli turaab soo qaadidda ciidda lasoo qaadayo lilwejhi wejiga loo qaadayo iyo walyadayni gacmaha labadiiba wuu isku xidhay kuwa xawaashiduna iyagoo taabanaya ma arkayn laakiin xaqiiqadu waa unta wejhiga u wey waxba yadaynka labada gacmood way kasii dambeeyaan wejigii iyaga waxba eh, niyada khasab maaha marka gacmaha la gaadhsiinayo ciidii ama boorkii eh, gacmihii la masaxayo inay niyadii sii jirtaa khasab maaha laakiin niyadu markaad wejiga qaybta ugu horeysa masaxayso in ay niyadii jirto waxaan gebagabaysi ka wada iyo tayamum oo weliba wixii aad u tayamumaysay in markaa niyeysan tahay iyuunbaa shardi ah wayajibu waxaa waajib u yihi qarnu niyati tayamumi tayamumka niyadiisii la niyeynayey in markaa lala xidhiidhiyo binaqli turaab soo qaadidii ciidda lilwejhi wejiga loo naqlinayey iyo walyadayni labada gacmoodba wastidaamatu haadihi niyati niyada in haddana lasii daa'imiyo ilaa masxi shayin min alwajhi ilaa iyo inta laga masaxayo wax ka mid ah wejhigii halkan markaa madhabka masalo yaroo mushkila baa jirta masalada mushkilka waxa weeye naqliga ciiddi waa in lasoo naqliyo lasoo boorkii lasoo guuriyo oo wejigii lasoo gaadhsiiyo iyo gacmihiiba naqliga soo guurinta boorka lasoo guurinayo ee niyada lagu xidhiidhinayaa waa kii cibaaraadka qaarkood waxaad mooddaa inay leeyihiin waa marka hore aad dhulka ku dhufanayso gacmaha maalan dad gacmaha kusoo qaadanayso marka markaad dhulkii gacmaha ku dhufanayso waa in niyadii ay jirto kadibna ilaa inta aad wejigii wax kamida masaxayso waa in niyadii ay sii jirto waanay meesha ka bixin qaabka sheekhu hadalkiisu u dhacayaana waa saas oo kale marka binaqli turaabi lilwajhi walyadayn waa markii hore ee aad markaa wixii aad ku masixi rabtay aad markaa ciidii ku soo qaadayso istidaamatu hadhihi niya ila masxi shay min alwajh markaad wajigii gaarsiinayso wajigii wax kamidii waxa weeye boorkii uu taabanayo laakiin ishkaalaad badan baa ku imanaya madhab ahaan qaabka noocaas sida saxdiina waxa weeye waxa uun shardi ah marka sida muctamadkaa marka wejigii la gaadhsiinayo ayuunbay shardi tahay niyadu markaad gacmihii kusoo soo qaad aad gacmihii kusoo qaadayso waxba shardi uma aha wastidaamatu hadihi niyati niyada in lasii daa'imiyo ilaa masxi shayin min alwajhi ilaa inta wax wejigii kamid a ah la masaxayo wuxuu ka sii farciyey walow axda hadduu weyse abo de marka weyse qabine yani waxaa loo jeedaa waxyaalihii weysada jabin jiray baa ka yimid sida neeftii oo kale bacda naqli turaab markii ciiddii uu soo qaaday ee gacmihii ku soo qaaday laakiin wejigii aanu gaadhsiin iyaa waxyaalihii weysada jabin jiray ku yimaadeen lam yamsax ku masaxan maayo bidaalika turaab ciiddaa gacmaha uu ku soo qaaday wejigii ku masaxan maayo bal yanqulu wuxuu soo qaadayaa hayrahu ciid kale taa uu iska masaxayaayo boor kale ayuu soo qaadaya arrintani hadalkiisan horey farac ka noqonaysa oo in niyada la doonayo inuu markaa la xidhiidho niyada la doonayo in ama naqliga la doonayo in niyadu ay la xidhiidhaa inuu yahay marka hore gacmaha lagu soo qaadayo markaynu sidaan idhaahno ayaa waxay leeyiin markii halkan aad soo maraysa haddii neefi kaa timaado tan iska daadiyo dib ciid u soo qaado laakiin sida muctamadkii waxba khasab ma aha ilan ciidan maad isticmaalin oo weli waxba kumaad masixin boorkani boor aad weli isticmaashay ma aha mar haddaanad isticmaalin niyadii un cusboonaysiy neefi kaa timid niyadii un cusboonaysiyo isla iyadii ku masaxo marka waa daciif intan dambe sheekhu uu sheegay wathani wathaaliu qodobka labaad ama rukniga labaad iyo rukniga saddexaadna masxulwajhi waa wejigii in la masaxo wa masxulyadayni labadii gacmoodna la masaxo maca almirfaqayni maca xusullada la masaxo wejigii in la masaxo gebi ahaantiisaba aan waxba laga tegin oo waxa weya qofkii uu sidaa wejigii oo dhammaystiran uu u masaxo isagoo aan waxba ka tegaynin wejigii aynu hore usoo sheegnay maydhigiisu inuu waajib yahay keliya meelaha timahale inuu gudaha boorhkii u geliyo waxba iyadu qasab ma aha wamasxu lyadayni maca almirfaqayn labadii gacmoodna ilaa xusulladii waa in markaa iyagana boorkii lagu masaxo wa fii bacdi nusakhi lmatni kitaabka matniga nusakdiisa qaar waxaa ku qornayd ila lmirfaqayn halka macada ayuunbaa ilaah ku bedelan waana istagaysa wayakuunu masxuhumaa masixitaanka la masaxayo wejiga iyo labada gacmood waa bidarbatayni laba darbadood yani laba jeer baad ciidda soo kala qaadi marna waxaad usoo qaadi wejiga marna waxaad usoo oo ciidii aad wejiga ku masaxday isla iyadii uun haddana gacmaha ku masaxan maysid markaa darbateynka saasunbaa laga wadaa ciid boodhna waxaad usoo qaadi wejiga boodh kalena gacmahaad usoo qaadi ee boodhkii aad wejiga intood usoo qaada wejigii ku masaxday wixii gacmaha kaga sii hadhay ku masixi maysid gacmihii saasunbaa labada darbadood laga wadaa walow wadaca waa ka yidhi hadduu dhigo yadahu gacantiisii calaa turaabin haddii uu ciid dul dhigo naacimin ciid jilicsan oo naacim ah hadduu saaro fa bihaa gacantii uu kusoo markaa soo raaco turaabun ciidi ay soo raacdo min hayri darbin isagoon kuba dhufanin kafaa kuu filan hadduu duldhiga uun isagoo aan kuba dhufanin deetana boorkii uu gacanta soo raaco inuu ku masaxa caadi weeyi waraabicu ka afraad atartiibu waa in la kala dambaysiiyo wejigii la horreysiiyo gacmihiina la dambaysiiyo fayajibu waxaa waajibi taqdiimu masxi اlwajhi masixidda wejiga in laga horeysiiyo calaa masxi lyadayni masixidda labada gacmood sawaan waxaa isku mid tayamama atayamama ka gebagabaysaya had iyo jeer hamsada in maaragta laga taga maa sawaaun aandartahum sawaaun calayhim aandartahum am lam tundirhum hamse kale ayaa ku jirta halka markaa sawaaun tayama atayamama afsuxu waa sidaa sawaan waxaa isku mid atayamama gebagabaysaya can xadaثin asqara xadaث yar aw akbara ama mid weyn labada kuu doonaba ha ka gebagabaysanaye tayamumkii tartiibtii shardiba u noqonaysa wuxuu san u leeyahay markii aynu weysada soo maraynay tartiibtu shardi bay ahayd ah, rugni bay ahayd maydhiga markaynu soo maraynayna tartiibtu sunna ah, iska ahayd inaad madaxa horreysiiso haddana maaragtay dhinaca midiga dan dhinaca bida lakiin may ahayn rukn haddaba qofkii tayamumayey ilan gebagabaysigii xadadkii asqarka ahaana waa laga gebagabaysan weyse aantii janaabadii lafteedana gabagabaysiga waa sidan waa wejigiiyo labada gacmood uun haddaba marka mayri laga gebagabaysanayo dee mayrgu tartiib muu lahayne tayamumkiisa tartiibtii ma u rukniba ahaa waa u rukni mar walba tayamumka tartiibtiisu rukni wey walow taraka tartiiba tartiibta hadduu ka taga lam yasixa asixi maayo tayamumkiisi wejigii unbaa u asaxay yani intuu gacmihii masaxay ayuu haddana wejigii masaxay wejiga masixitaanka uu masaxay waa ansaxa laakiin gacmihii waa inuu ku celiyo ama ahdu turaabi gaanta ama ahdu turaab soo qaadida ciidda loo soo qaadayo lilwajhi walyadayn wejiga iyo labada gacmood falaa yushtarau fiihi tartiibu tartiib looma shartiyo waa inagii lahayn marka darbatayn la leeyahay khulaasadu waxay ku soo ururaysaa un ciiddii aad wejiga ku masaxday gacantaa ku masixi ee ma aha intood hal mar ku dhufato ood wejiga ku masaxdo haddana mar labaad inaad ku dhufataa shardiga maaha haddii waa kan yidhi falaa yushtaradu fiihi tartiibun soo qaadidda ciidda marka hore lasoo qaadayo tartiib looma shardiyo oo falow daraba hadduu ku dhufto biyadayhi labadiisii gacmood dafcatan hal mar calaa turaabin ciid wa masaxa biyamiinihi wajhahu midigtiisiioo keliya uu wejiga ku masaxdo wa biyasaarihi yamiinahu bidixdiisiina uu midigtiisa ku masaxo jaaza la odhan maayo mayana ee laba darbadood baa la kala doonayaa darbad wejig darbad gacmaha ah adiguna hal mar wixii aad ku soo qaaday ayaad qaybna wejiga ku masaxday qaybna gacmaha lama oranayo waxaynu ka eegaynaa uun ciidan uu maanta gacanta ku masaxay dee ma aha tii wejiga ku masaxay kol haddaanay tii wejiga ku masaxay ahayn waa darbad labaad baa laga soo qaaday falow daraba biyadayhi labadiisa gacmood hadduu ku dhufto dafcatan hal mar calaa turaabin ciid wamasaxa biyamiinihi wajhahu midigtii uu ku masaxdo deetna wejiga wa biyasaarihi bidixdiisiina yamiinahu midigtii uu ku masaxo jaaza way banaan tahay dabcan de bidixdii baa dhiman bidixdii way dhiman tahay de macnaheedu maaha saasaa tayamumkii ku dhammaaday maaha ee waxaa laga eegayaa uun fahmeen in la leeyahay waxba bidixdii waa laga maarmay may wuxuu u jeedaa ciidan uu hal mar soo wada qaaday qaybna uu wejigii ku masaxay qaybna uu gacantii ku masaxay ma la odhanayaa tartiibtiibaa ka maqanoo hal mar baad soo wada qaadaye marka hore waxaa la doonaya inaad wejigoo keliya wax u soo qaado markaad wejiga ka faaruqdo haddana gacmaha ciidoodii soo qaad khasab maaha ee kan bidix de u mar labaad buu iyadii de wax usoo qaadi haddau doonayo hal mar wax dhan ku dhamaystana waa layihi dee maro weyn baabu soo qaadayo ila gacantu nag khasab maaha intuu maro weyn soo qaado dhulka ku dhufto oo boorkii ku soo qaado buu qeyb maradii kamida ah wejiga ku masaxa qayb kalena gacanta midig buu ku masaxa qayb kalena gacanta bidix buu ku masaxa caadi wey way u ansaxaysaa lamana odhanayo labadii darbadood baa kaa maqan ama muxuu ahaaye ciiddii hal mar baad soo wada qaadday waxaynu eegeynaa uun meeshan uu ku masaxay wejiga waa inaanu gacmihii ku masixin taasunbaa markaa muhiim wa sunanuhu sunayaashii tayamumku ay tayamumi sunanu tayamumi tayamumka sunayaashiisii alaaatu ashyaa waa saddex arimood وفي بعض نسخ المتن waxa ku qoran ثلاث خصال ويستغيساو التسميه بسم الله الرحمن الرحيم وتقديم اليمنى من اليدين labada gacmood tii midig in la horeysiyo ala yusra tii bidix laga horeysiyo minhuma labada gacmood ahay labada gacmoodii midig intoodii bidix la horeysiyo وتقديمها على الوجه wajiga qaybtiisa sare laga horeysiyo ala asfali qaybtiisa hoose xagga sare laga soo bilaabo tayamumki wal muwalaat ama israacraac in la israacraaciyo masixidii wejiga iyo masixidii gacmaha wasabaqa macnaha macnaheedu way noo soo hormaray fi lwuduui weysadaynu ku soo aragnay wabaqiya waxaa u haray litayamumi gebagabaysigii sunanun ukhraa sunnayaal kale oo madkuuratun filmutawalaati kutubta dhaadheer lagu sheegay minhaa waxaa ka mid a nasculmutayamimi qofkii gebagabaysanayay inuu siibo khaatamahu kaatunkiisii iyo fargalkii fi darbati luulaa darbada hore wejiga waxu soo qaaday markuu wejigii ciidda usoo qaadayo haddii uu fargal xidhan yahay mafaraati inuu iska bixiyo ayaa sunno ah si marka waxay idhaahdeen uda markaa gacantiisii oo dhan ugu soo wada qaado boorkii ama aaniyatu ta labaad darbada labaad fayajibu waxa waajibi nascu lkhaatami fiiha kaatunkii in layska bixiyaa iyadu waa waajibo de waxaa la doonayaa meeshan khaatumka uu ku xidhan yahay inay ciidii gaadho ilan gacantii darbada labaad waa tii gacmaha lagu masaxayay markaad gacmihii masaxayso lama rabo wax markaa boorkii u diiday inuu jirka gaadho inuu jirkii ka sareeyo khaatamkiina de wuu diidaya marka waa inaad iska bixiso haddii boorku uu geli karaya adigoo aan iska bixinin daruuri noqon maysa markaa bixintu waladii yubطilu tayamuma tayamumka waxaa buriyaa alaaatu ashyaa saddex arimood weey axaduhaa midka koobaad kulu maa abطala lwudu waxa kastoo weysada burin jiray wasabaqa waxaa soo hormaray bayaanuhu cadayntiisa fii asbaabi اxadaث asbaabtii weyse jabka iyaynu kusoo sheegnay famataa kaana mutayamiman markii qofku isagoo ahaa mid markaa gebagabaystay uma axdaau haddana markaa uu ka yimaado waxyaalihii weysada jebin jiray baala tayamumuhu ninkaa isagaa tayamumkiisii waa buray wahaanii sababka labaad ama arinka labaadee buriya tayamumku ru'yat lmaai waa biyo oo la arko wa fii bacdi nusakhi matni waxaa ku sugnaa wujuud lmaai biyo in la helo istagayaanu fii ayri waqti salaati tukashada waqtigeeda wax aan ahayn asalaati maanta ficilkiibaa laga wadaayo yani qofkii markii uu tukanayey uu salaada ku jiray wakti aan ahayn haddii uu biyaha arko tayamumkiisii waa buraya faman tayamama qofkii u gebagabaystay lifaqdilmaai biyo la'aan uma ra'a almaaa deetana biyo arkay aw tawahamahu ama maleeyey qabla dukhuulihi fi salaati intaanu salaada gelin baala tayamumuhu kaa tayamumkiisi waa buraya qodobkan wuxuu khuseeyaa qofkii biyo la'aan u tayamumay ama qofkii cudur iyo xanuun u tayamumay de kaasi isaga biyo ah, helidoodii iyo helid la waa isugu mid isagu inuu caafimaado ayaa booskan u gelaysa inuu caafimaado hadduu caafimaado sida kan loola dhaqmayo biyo la-aanta u gebagabaystay ee salaad iyo salaad la-aanta loo kala qaadayo baad isagana u kala qaadi goormuu bugsaday oo goormuu caafimaaday aada odhani haddaba kii biyo la-aan u tayamumay deetana biyihii helay isagoon salaadii gelin dee tayamkii uu ka buray inuu markaa weysaysta ayaa laga doonaya waxaa lamida helidii inuu maleeyo uun haduu isyira malaha biyo halkaa ku jira tayamkii waa ka buray maxaa yeelay dee tayamka waxaa u shardi ahaa biyo la-aan biyo la-aantiina waxaa la rabay ama waxa weeyaan yaqiin inay noqoto ama dani haaliba tii markaa aad ku markaa aad ku gebagabaysato haddii markaa malahani uu yimid dee dalab baaba waajibay inaad biyihii raadisaa waajibay kol haddii inaad biyihii raadisaa ay kugu waajibeen tayamkaagii waba kama jiraan marka xataa hadduu ismoodsiiyo silada malaha halkaa waxbaa ku jira tayamkii waa ka buray meeshiina ha soo eego oo ha ka soo baara biyihii markuu soo waayo dib markaa ha ka gebagabaysto ayib wuxuu yihi faman taymama lifaqdi lmaai uma ra'a lmaa biyihii arka aw tawahamahu ama ismoodsiye qabla dukhuulihi fi salaa intaanu salaadii gelin baala tayamumuhu tayamumkiisu ninkaa waa buray fain ra'aahu hadduu arko bacda dukhuulihi fiihaa markii uu salaada galay wakaanat isalaatu salaaduna ay tahay mimaa laa yasqutu farduha wixii faralkeedu aanu ku dhacaynin bitayamumi tayamumka aanu ku dhacaynin ka salaati muqiim waa qof negi oo markaa meeshiisii jooga salaadiisii oo kale balat fi lxaali isla markaaba way buraysa aw ama ay tahay salaadu mimaa yasqutu farduha wixii faralkeedu uu ku dhacayey bitayamumi tayamumka uu ku dhacayey ka salaati musaafirin qofkii musaafirkaa ah salaadiisii oo kale weeyaane falaa tabtulu taasi buri mayso fardan kaanat isalaatu fardan sawaan waxaa isku mid a ah kaanat isalaatu fardan salaaddu ama faral ha noqoto aw naflan ama sunno ha noqotee qofkii intaanu salaada gelin biyo arkay ama ama tawahumay way ka tayamki waa ka buray baan qofkii salaadii markuu dhammaystay biyo arkay ama maleeyeyna salaadiisii ansax bay ku dhammaatay kii isagoo salaada ku jira biyo arkay arkay weeyaan halkani hadduu maleeyo isla malaha malaha biyaha halkaa jira isla isagoo salaadii ku jira waxba ka soo qaadi mayno malahaasi laakiin hadduu arko isagoo salaadii ku jira iyuu biyihii arkay waxaynu ku soo noqonaynaa salaadiisani maxay nooc may ahayd salaadu laba u qaybsantaa mid markaa tayamum iyo gebagabaysi ku tukato sidaa kaaga dhacaysa iyo mid aan kaa dhacayn ku tuka baa lagu leeyahy tayamumkii hadhow markaad biyo heshana soo celi marka hadday salaadani tahay tii kaa dhacaysay tayamumka ku dhacaysay mar mar haddaad allahu akbar tii aad tirood radii gaadhay oo salaadii ay guntantay kadibna aad biyo aragtay salaadaada waad dhamaysanaysa salaadaadii waad dhamaysanaysa haddii laakiin salaadaadu ay tahay tii aan tayamumku ku filayn markuu qofku tayamum tukado haddana laga doonayo hadhow markuu biyo helo inuu soo celiyo hadday noocaa ahayd qofka isaga waxaa laleeya de macnomar inaad kusii jirtaa kollayba soo celin baa lagaa doonayay kol haddii kollayba soo celin lagaa ribay lagaa rabay inaad kusii jirtaa macnamo leh way burtayey weysayso oo salaada dib u gal baa laleeyahy marka tusaalayaal buu inooga bixiyo qofka salaadiisu ay sidaa ku dhacaysa aan soo celin laga rabin waxa u tusaalaa qofkii musaafirka ahaa ninkii safarka ku jiray ee meel markaa dee aan magaalo ahayn marayay oo biyuhu ay ku yar yihiin ninkaa isaga ah hadduu biyo waayo intuu iska gebagebaysto ayuu tukanayaa soo celina laguma le dadka soo celinayana waxaa ka mid a ah, qofkii isagu aan musaafir kaba ahayne magaaladiisii iska joogay dee magaaladana in biyo laga waaya waa naadir inta badan magaalada biyo waa laga helaa marka qofkii magaalada joogay iska waxa weyaan ku nagaa ama musaafir kaba ku aha waa isku mid labadii qof kii musaafirka ku ahaa iyo kii joogay magaalada waa isku mid kol haddii biyo la-aantu ay naadir tahay hadduu markaa biyo waayo gebagabaysabaa la odhan kolkaad gebagabaysateed taa ku tukatana haddana salaadii inaad soo celisaa lagaa do markaad biyo hesho ila waaan wax naadira buu ahaaye markaad biyihii hesho waxaa lagu leeyahay eh, dib u weysayso oo salaadii soo celi fain ra hadduu qofku arko biyihii bacda dukhuulihi fiiha kadib markii uu salaada galay wa kaanat isalaatu salaadana ay ahayd mimaa laa yasqudu wixii aanu ku dhici jirin farduhaa faralkeedu bitayamumi gebagabaysiga aanu ku dhici jirinee soo celin qofka laga doonayay ka salaati muqiimin qof meeshiisii joogo baradiisii joogo magaaladiisii jooga salaadiisii oo kale weeyaane batalat fi lxaali isla markaasay buraysaayo waa inuu weysaysto markaa salaada dib u galo aw mimaa ama ay ta haddii ayse mima yasqutu farduha bitayamum wixii tayamumku faralkeeda uu ridi jiray ee sooceyn aan lagaa doonaynin ka salaati musaafirin qofkii musaafirkaa ah salaadiisii weeye oo tusaale ahaan falaa tabtulu taasi markaa iyadu buri fardan kaanat salaatu aw naflan ama faral ha noqoto salaadaasi ama sunno ha noqote xaggaasunbaa laga eegi sidan miyay ku filayd mise kumay filay wain kaana tayamumu shasi haddii qofka gebagabaysigiisu limaradin xanuun awgii uu ahaa iyo wanaxwihi wixii lamid ah ee biyo la-aan aanu ahayn uma raalmaa uu biyihii arko isagoo salaadii ku jira ama aan kuma jirin falaa ahara liru'yatihi aragga uu biyaha arkay macnama samaynayo waayo qofkani sidiisaba umuu gebagabaysan biyo la-aan waanu isticmaali karin waa qof xanuunsanaya bal tayamumuhu baaqin bixaalihi isaga tayamumkiisii biyo haba la hele sidii buu baaqi u yahay sidii buu u sii jiraya laakiin isaga maxaa booskan biyo helida u galaya baynu nidhi bogsashada hadduu bogsado salaadii bogsado salaadii aanu gelin waa inuu markaas aanu weysaysto weysadii dhamaysto haddii uu bogsado isagoo salaadii ku jira waxaa la eegayaa soo celin miyaa lagu lahaa mise laguma lahayn haddii soo celin lagu lahaa dee wuu ka baxayaa saani weysaysanaya haddii soo celin aan lagu lahaynna waxa weeye saasay markaa ugu dhantahay u dhamaysanaya والثالث كصدحاده تيونك جبيا الردة وقفك دينته كبخ وهي قطع الاسلام واسلام نمديو لغويو يعني قفك دينته كبخ واذا امتنع شرعا استعمال الماء واذا امتنع هذه سوروبي ويدو شرعا من جهه الشرع حق شرعي هذه كسوروبي ويدو استعمال الماء بيه ان لا استعماله في عضو حبر ان لا استعماله حق شرعي كسوروبي ويدي waxa loola jeedaa yani de adigu waad ku shubi karaysaa meeshii haba ku xanuuntee laakiin sharcigii baa kula mey kol hadday dhibaato keenayaan biyihii kuuma banaana marka sharcigiibaaba kuu diida wixii dhib keenaya inaad markaa aad samaysid marka haddaba haddii sharcigiiba uu kuu diido ku yihahdo xubinkaa biyaha ka daa markii dhakhaatiirta ay ku yihahdaan dhibaatay keenaysaa fain lam yakun calayhi saatirun xubinkaa haddii aan wax dul saarani jirin maarata meeshan dhaawaca ama meesha biyaha laga dhowraya ay meel muuqato tahay oo wax qarinaya aanay jirin wajaba calayhi tayamum qofka isaga ah waxa ku waajiba horta tayamum iyo gabagabaysi wa qaslu saxiixi xubinka intiisii caafimaad qabtay inuu maydhaana waa ku waajib walaa iyo marka xubnihii kalaba walaa tartiiba baynahumaa liljunubi tayamumkaa iyo maydhidaasi hadduu qofku janaabo ka maydhanayo ama qof kastoo damaydi ku waajibo maydhi markaa samaynayey waxba tartiib isaga lagama rabo ama tayamum ku horreysiin ama maydhigu horreysiin wa ama almuxdiu qofkii laakiin weyse maaratay weyse jabnaa markaa inuu weysaysa doonayey fainamaa yatayamamu isagu wuxuu gebagabaysani waqta dukuuli asli cudwi lcaliili marka uu soo galay uu soo gaadhay maydhigii xubinkan xanuunsanay wuxuu leeya haddii qoonkii ama nabarkii kugu yaalay aanay waxba ku xidhnayn oanu dahaadhnayn waxaa lagaa doonayaa xubnaha intoodii kale inaad maydho xubinka nabarku ku yaalo laftiisana intiisa caafimaad qabtay bad qabtay inaad maydho waxaa kaloo lagaa doonayaa dee ilan meeshii nabarka ayaa bilaa tahaaro ah gebagabaysina waa lagaa rabaa gebagabaygaas wuxuu dawo ka yahay dee tahaaradaadan dhiman ayuu buuxinaya haddaba goormaa tayamumaysaa waxaynu eegaynaa miyaad maydhanaysay oo tahaaradaadu maydhi bay ahayd mise waad weysaysanaysay hadday mayri ahayd kolkaa doonto gebagabayso ama mayriga ka horeysii ama ka dambeysii haddii ahaaradaadu ay ahayd weyse qaadashod weyse qaadanaysayna dee weysadu tartiib bay lahayd kolkaad xubinkii ku xanuunayay soo gaadho markaasunbaa markaa gebagabaysiga waktigiisii u noqonaya kolkaad xubinkii soo gaadho ayuunbuu gebagabaysigii noqonaya markaa xubinkii markaad soo gaadho isaga laftiisii qaybbaa caafimaad qabta qaybina way ku xanuunaysa qaybta caafimaad qabto waad maydhi intan kalena waad ka gebagabaysan marka xubinka laftiisa maydhigiisii iyo gebagabaysigiisii iyagu dee tartiibba yeelanayaan waa xubinkii unbay labaduba tahaaro u yihiin marka intood gebagabaysato xubinka intiisii caafimaad qabtay maydh ama intood waxa weya xubinka intiisii caafimaad qabtay maydho haddana gebagabaysigii samee marka marka hada halkan gebagabayso ama tayamum la imo macnaheedu maaha xubinkiibaad masaxaysa intii markaa nabarkeed masaxaysa maaha ee tayamumku waa qaabkii aad taqaanay waa wejigii iyo labadii gacmood wey wejigii iyo labadii gacmood baad markaa tayamumkii ka samaynaysa fain lam yakun alayhi saatirun waxba haddaanay saarnayn wajaba alayhi tayamum qofka tayamum baa ku waajibay wagaslu saxiix intii caafimaad qabtayna inuu maydho walaa tartiiba baynahumaa tartiibi tartiib waajibihi uma dhaxayso liljunubi qofkii janaabo qabay tartiib waajib oo laga doonayo tartiibinaya maydhigii iyo tayamumkii ma jiro wa ama muxdiu kii maarata isagoo aan weyse qabin ee weysaysanayey fa inamaa yatayamamu wuxuu gebagabaysanayaa waqta dukuuli asli اcudwi اcaliil marka uu soo gaaray uu soo galay waktigii uu maydhi lahaa xubinkii xanuunsanayay wain kaana cala cudwi saatirun haddii dahaar uu saaran yahayoo nabarkii uu qarsoon yahay oo wax laga sarraysiiyey kaa isaga madkuuru waxaa lagu sheegay fii qowli musanifi halka uu hadalka uu yihi sheekha musanifka ee kitaabka qore abushujaac wa saaxibu ljabaairi qofkii markaa kabniinku uu ku xidhnaa jabaairtii waa jamcu jabiira bifatxi ljiim jabiira la yidhaahdo wahiya waxa weeye akshaaban waa looxiyo aw qasabun ama qasab qasab waxaa la yidhahdaa afcari wax kastoo dhexda ka daloola iminka qalinkeennanoo kale qalinkan dhux ku jira maarata dhuxa laga saaray qasab waa la oranaya waynagan marka tuumbooyinka dhiga lifto qasabad diraan halkan marka kan waa qasab mufradkeedii weeyaan qasab mufradkeedii wuxuu yahay qasaba wax kasto marka dhexda ka daloola qasaba la yiraahdo marka een aalaha ba halkan aan dhiraahno iyo duurka laftiisa oo maarata qasab way yiraahdaan marka waxyaalo noocaas oo kale ama duur ama aala iyo wax marka la safay ama looxaan la safay weey de waa markaa wii dadka markaa berigii hore lagu kabi jiray tusawaa la simo wa tushaddu oo markaa lagu xidho calaa mawdici اlkasri meeshii qofka uu ka jabo ayaa markaa jabiiro la yidhaahda liyaltaxima si markaa laftii jabtay ay isu qabsato haddaba qofkii jabiiradaasi ay ku xidhnayd yamsaxu calayha jabiiradii wuu masaxayaa saaxibuhaa qofkii markaa ay ku xidhnayd baa masaxaya bilmaai biyo ayuu ku masixi in lam yumkinhu haddii aanay u suuroobin nascuhaa inuu iska bixiyo kabniinkii inuu iska bixiyo haddaanay u suuragal ahayn de dushuunbuu ka masaxaya ama hadday suuragal tahay wax dhibaatay aanay ka soo gaadhin inuu iska qaado dee wuu ka qaadaya likhawfi dararin yani siibitaankeedu haddii aanu u adkaan dhib laga baqanayo awgeed oo mima sabaq waxaynu hore usoo sheegnay ah dee in markaa xubinkii manfacadiisii ay tegayso ama maaragtay waxa weeye bogsashadiisii ay dib dhacayso ilaa aakhirihi wayatayamamu waanu gebagabaysanayaa saaxibu ljabaa'iri qofkan kabninku uu ku xidhan yahay fii wajhihi wa dee tayamumkiisu wuxuu noqonayaa wejigii iyo labadii gacmood kamaa sabaqa markaa qofkii aan waxba ku dahaadhnay nabarkiisa garanay waxaa laga doonayaa intii bad qabtay oo uu maydho iyo tayamum kii jabiira ku xidhnayd ama dahaadna ama balastara ku xidhnaad ama wax kala ku xidhnaadaani hadduu iska siibi karayo wuu siibaya haddaanu siibi karaynin oo dhibaato ay ka baqanayo waxa u soo kordhaya labadii hore waa laga doonayaa inuu maarata intii caafimaad qabtay mayro iyo gebagabaysigii tayonkii inuu la yimaado sidii baa looga rabaa laakiin waxa ku soo siyaadaya inuu masaxo wixii meesha ku dahaadnaana dusha ka masaxo oo gacantiisiyo qoyan uu markaa ku masaxo intaasaa usoo kordhaysa wayusalli markaa qofkaas dee tansaasuu ku tukan walaa icaadata calayhi salaaddaa inuu soo celiyo kuma waajibayso in kaana wadacahaa haddii uu ku dhigay ayiljabaa'ira kabniinkan iyo waxyaalahan isku kabayo haddii uu ku xidhay calaa uhurin weyse dusheed yani isagoo weyse hadduu markaa xidhay marka waxaa la doonaya qofku inuu weyse qaato inta aanu waxyaalaha isku xidhin haddii markaa uu weyse isagoo weyse qaatay uu markaa xidhay hadda kadib markii uu weyse jabo saasunbuu dahaaro qaadan salaada uu markaa ku tukadana soo celinteeda lagama doonayo in kaana wadacahaa ay jabaa'ira calaa tuhur hadduu isagoo daahira u xidhay wa kaanat ay tahayna jabaa'irtani fii hayri acdaa'i tayamum kabniinkani uu kaga xidhan yahay meel aan ahayn meelihii gebagabaysiga lugtii iyo haddii ay tahay ayuunbuu sidaasi intaasi ay ku filan tahay oo aanu salaaddii soo celinaynin wailaa haddii meeshii uu ka gebagebaysanayey lafteedii ay markaa kabniinku uu ku xidhan yahay acaada kaa soo celin baa laga doonaya yani gacantiibaa aban gacantiibaa kabniinkii ku xidhan yahay wuu weysaystay wejigiibuu soo maydhay markuu wejigii soo maydhay baynu hi gacmihii baad hadda soo gaadhay waxaa lagaa doonayaa saddex qodob inta caafimaad qabtood maydho iyo gebagebaysi iyo waxaan markaa kabniinkan meesha ku xidhanoo aad dusha ka masaxdo saddexdaa keebaad horreysiinaysa aday ku taallaa ama tayamka horreysiiso ama masixitaanka ama intan caafimaad qabta mayrigeeda markii aad haddana intaas samaysay aad sidaa ku tukato haddana qofkaasi wuu soo celinayaabaa la yidhio wuxuu u soo celinayaa bay dee tayamumka laftiisiibaa naaqusa oo dhiman ilan tayamumkani wuxuu buuxinayay weysadiibaa dhinayd iminkana tayamumka laftiisii wuu dhiman yahayo dee meeshan meeshii uu tayamum ciidda marin marin lahaa iyay baashani ku xidhan tahay wahaada qowlkaa isagaa in la soo celinayo salaada mar haddii xubinka ay ku xidhan tahay uu yahay jabiiradu xubinkii laga gebagebaysanayey maa wax weeye qaalahu nawowiyu imaam nawowi uu ku sheegay fi rawdati kitaabkiisa rawdatuaalibiinka iyuu warkaa ku sheegayo uu markaa yidhi waa la celinaya laakinahu qaala fi majmuuc laakiin imaam nawowi kitaabkiisa majmuuc ee sharxulmuhadabka wuxuu ku yidhi ina ilaaqa aljumhuuri culamada badankoodu hadalka ay iska ilaaqeen yaqtadii wuxuu keensanayaa ilaaqida ay iska ilaaqeene aanay waxba kala saarsaarini waxay keensanaysaa cadam alfarqi inaan farqi u dhaxaynin in kabniinku uu ku xidhan yahay xubinkii gebagabaysiga iyo iyo inuu meel kale ku xidhan yahay oo yacni labada jeerba aan waxba la soo celinaynin ay bayna acdaai tayamumi waayriha inaan farqi u dhaxaynin xubnihii gebagabaysiga in kabniinku ku xidhan yahay iyo inuu meel kale ku xidhan yahay sidaas ayaa jumhuurka ilaaqooda u keensanayaa buu yidhi hadalka horena dhowr sheekh buu ka naqliyey dhowr sheekh buu ka naqliyey kadib markaa wuxuu sheegay in aanu culammadii badankoodii aanu arag iyagoo wax kala iyagoo markaa qoladaa waafaqsan iyo iyagoo khilaafsan toona laakiin wuxuu leeyahay way iska itlaaqeen inaanu qofkaasi hadduu weyseqaad ku xidhay soo celin aan lagu lahayn markaa maadaamay saa u itlaaqeen waxay markaa ilaaqoodaasi uu keensanayaa buu leeyahay inay isku mid tahayo wax soo celina marnaba qofkaasi mar hadduu weyseqaad ka horreysiiyey kabniinka inaan soo celin lagu lahayn qowlkaasaanad moodaa inuu dee dadka markaa aslax u yahay qofkii waxa laga yaabaa inay bil ama wax ka badan ay baashi ku xidhnaato wayushtarau fi ljabiirati jabiiradii waxaa loo shardiyaa anlaa ta'khuda in aanay ka qaadanin min asaxiixi wixii markaa jidhka eh, intiisii caafimaad qabtay ilaa maa laa budda minhu intii lagama maarmaanka u ahayd mooyaane listimsaaki eh, maarata qabsashada meesha ay qabsanayso kabniinkii ama nuuraddii wixii lagu xidhayay dee inuu jidhkii qabsado ayay markaa u baahan tahay marka inta lagama maarmaankee jidhka ay ku qabsanayso uun waa inay ka gaadho jidhka intiisii caafimaad qabtay laakiin in gacantii o dhan lagu duubo dee sax ma aha dadka dhakhaatiirta ah qodobkaa waa in loogu baraarujiyo inta daruuriga ah qofku aanu ka maarmayn waxa weeyaan muhimka ee uu ku kaaftoomi karayo waa inaan la dhaafin qofka laftiisuna waa inuu markaa dhakhtarkii uu markaa qodobkaa isagaa u sheego waxaa la mid ah midta loo kale inu qofku kaan hoole isku xidho halkan iskaga xidho iyadoo suuragal tahay inuu maalan garabkaba ka qaato irbadii ama sinta ka qaato daruuri maaha inaad xubinkii weysada aad markaa ku xidhato mararka badan waanay dhacdaa waana weydiiyan dhakhaatiirta qaarkood waxay ku yidhahan waa laga qaadan karaayo waa dhici karta waqtiyada qaarkood baa laga yaabaa inay suuroobi weydo markaasoo kale dee dhib ma qofku markaa halkan ha iskaga xidho laakiin marka uu ka maarmi karayo dee sax ma aha inuu halkan iskaga xidho wallasuuqu lasuuqi lasuuq waa wixii lagu dhajinayay meesha balastarkii oo kale iyo walcisaabatu wixii markaa maradii lagu duubayey iyo walmarhamu kariimkii wanaxwuhaa iyo wixii lamidka ahae cala ljurxi la saarayey markaa ma la dul dhigayey xubi maarata nabarku kaljabiirati kabniinka un bay lamid yihiin maraba ku duubo meesha markaa waa cisaabadaasi ama la suuqiyo wixii lagu dhajinayay balastarkii wixii lamidka ahaa uu qofkii isku nabo ama uu kriim mariyo kriim markaa de waxa weeye jirmi leh oo meeshii markaa dul fuulaya ama ku ku dul baaba-aya hadduu yahay de waxba isagu dhibaato markaa ma yeelanayo kuwaasoo dhami jabiiradii bay markaa la xukun noqonaya wayatayamamu qofkani wuu u gebagabaysani likulli fariidatin qofkii markaa tayamumayey oo dhan bay arrintan u taallaa qofka hadduu gebagabaysi ku tukanaya tayamum ku tukanayo faral walba tayamum u gaara ayaa la doonaya likulli fariidatin salaad kastoo faral ahayd wa manduuratin iyo salaad kastoo nadar ahaydba tayamum u gaara ayuu ula iman falaa yajmacu isu geyn maayo bayna salaatay fardin laba salaadood oo faral ah bitayamumin waaxidin hal gebagabaysi ku tukan maayo walaa bayna awaafayn laba awaaf oo faral ahna isugu geyn maayo walaa bayna salaatin wa awaafin salaad faral ah iyo awaaf faralana hal tayamum isugu geyn maayo walaa jumucatin wa khubatiha salaadii jumcada iyo khudbadeediina hal tayamum ku wada samayn maayo khubadiina tayamum bay u baahanta waa faral oo waa rukni waa shardi kamid a ah shuruudii salaada jumcada salaadiina de iyaduna waa faral marka waa laba faral bay kala yihiin markaa khudbadiina wuu u tayamumi salaadii jumcadana wuu u tayamumi waa qofkii markaa khaiibka ahaa kii khudbadaynay walilmarati gabadhii waxaa u furan idaa tayamamad haddii ay u gebagabaysato litamkiini zawji si ay ninkeedii jirhkeeda ugu fasaxdo an tafcalahu miraaran inay markaa marar fara badan ay samayso tamkiinkii ay bitayamumin waaxid hal mar intay gebagabaysato in ninkeedii markaa de ay sidaa markaa jirkeedii ugu fasaxdo oo eh, waxa weeye mar iyo laba iyo saddex iyo wax ka badanba ay markaa kulmaan way bannaan tahay ee la odhan maayo mar walba tayamum cusub ha loola yimaado la odhan maayo wa tajmaca walaha an tajmaca waxaa kaloo u furan in ay kulmiso beynahu bayna tayamumi litamkiini zawj tayamumkii ay u tayamumtay inay zawjka markaa eh, jirkeeda u fasaxdo iyo wa bayna salaati salaadii bidaalika tayamum isla tayamumkaasu inay ku jamciso iyaa u banaan buu waa haddii ay u gebagabaysatay salaad oo yar ictiraadayaan hadalkan sheekha laakiin weji loo samayn karayaayo hadday salaad farala u tayamumtay waxa u bannaan inay salaaddii faralka ahaydna ku tukato dee ninkeediina ay markaa waxa weeye aanay markaa nafteedii ka maanicin markaa galmadiina way banaanaanaysaa salaadiina way ku tukanaysaa hal salaad laakiin hadday marka hore u gebagabaysatay jimaaca awgii hadday u gebagabaysatay ee aanay salaad u gebagabaysan dee jimaacii iyo markaa salaadii kaasi ku banaanaan maayaan waana cibaarada sheekha sida laga fahmaya ictiraadka uu ku imanayo hadday tamkiinu zawj u gebagabaysatay salaadii u geyn mayso dee salaadii waa inaga inidhe xataa qofku hadduu qiraatul quraan iyo masul musxaf u gebagabaystay salaadii kuma tukanayo wa qowluhu wayusallii bitayammumin waaxidin maa shaaa min annawaafili hadalka uu sheekhu leeyahay wayusalii wuxuu ku tukanayaa bitayamumin waaxidin tayamum keliya maa shaa intuu doono min anawaafili sunayaala saaqidun wuxuu ka dhexsan yahay fii bacdi nusakhi matni kitaabka nusakdiisa qaarkood waana dee hadal sawaabaho sidaas qofku sunayaashii hal tayamum ayuu intaasoo sunno ku tukanayay faslun fii bayaani najaasaati wa halkan waxaa lagaga warramayaa najaasooyinka caddaynteedii iyo qaabkii loo zuulinayay wa hada lfaslu fasalkani madkuurun fii bacdi nusakhi nuskda kitaabka qaarkeed waxaa lagu sheegay qubayla kitaab sala kitaabu salaad horaantiisa oo yani kitaabxaydka inoo soo socda waa ka dambeeyey wanajaasatu najaasadu luqatan luqa ahaan ashay mustaqdaru waa wixii maaragtay la qurunsanaya inuu qurun yahay loo arkayey wixii bani aadamku iska dhowraya ee loo arkayey iyaa najaase af carabi ahaan la yidhaahdaa wa sharcan sharci ahaanna kullu caynin wax kasta oo shay kasta cayn markaa waa shaygii shaygii markaa la taaban karayey de markaa jirmiga lahaa ama jirka lahaa wey cayn kasta ama shay kasta oo xaruma tanaawuluhaa in markaa la cunaa ay xaaraan noqotay calal itlaaqi si aan kala qaad lahayn intiisa yar iyo intiisa badan xaalat alikhtiyaari waqtiga uu qofku mukhtaarka yahay ee aanu daruura aanay haynin oo aanu dhibanayn oo gaajo iyo macaluuli aanay haynin ay xaaraanka wixii xaaraanka ah maca suhuulati tamyiizi iyadoo ay fududahay weliba isaga iyo waxyaalihii kale in la kala saaro waa isaga gooni loo saaro laa lixurmatiha wixii aan loo iyadoo aan loo xariminin iyadoo aan loo xarimin lixurmatiha ixtiraam ay leedahay daraaddeed walaa liistiqdaariha sidoo kale aan loo xarimin in markaa waxa weeyaan naftu ay ka ay diidayso oo qurun loo arkayo keli ah walaa lidarariha sidoo kale aan loo xarimin dhibaatada ay ku leedahay fii badanin xagga jirka ay u geysanayso aw caqlin iyo xagga garaadka tariifka intaa leeg iyo sheekhu najaasadii ku tariifinaya tariif fi xaqiiqa yani musawiro qofkii u suuraynaya najaasadiina maahe laakiin waa daabid uun daabid qofka marka waxa waxyaalihii najaasaadka ahaa u ururinaya kolley maaragtay ictiraadaadna waa lagu soo aroorin karaya ictiraadka ugu horeeyaba waa lagu soo waxaaba la yidhiba waa tacriif dheer oo kitaabkan mukhtasarka ah aan munaasib u ahayn aad buu dheeri waa arkaysaan dee laba sadar oo dhadhow ayuu noqday shay kastoo la xarimay in la cuno iyadoon la kala qaadin intiisa yar iyo intiisa badan waktiga aanu qofku macaluusha ku jirin iyo markaa daruurada iyadoo isaga iyo waxyaalihii kale in la kala saaraana ay fududahay xurmo uu leeyahay iyo ixtiraam la ixtiraamayana aan loo xarimin iyo in markaa nafta bani aadamku ay ka jir diideyso oo ay qurun u arkayso keliya aan loo xarimin iyo dhibaato ay jirka iyo garaadka gaadhsiinayso waxaasoo dhan waxbuu ku wada saaraya waa kan wuxuu yidhi wadakhala fi liطlaaqi markaynu nidhi cala liطlaaq si markaa ilaaq ah loo xarimay waxaa soo gelaya qaliilu najaasati wa kaiiruha najaasada teedii yareeye teedii badnayd yani waa wixii aan la kala saarin wiiisa yar iyo wiiisa badan wa kharaja biاlاkhtiyaar marka fii xaalat ااkhtiyaar ama xaalat اlاkhtiyaar waktigii qofka uu mukhtaarka ahaa addaruuratu markii qofka daruuradu ay haysay de naftiisii u baqayay de wax waliba markaa waa u banaanaanaya fa inahaa tubiixu daruuradii waxay banayn tanaawula najaasati najaasadii in la cuno wa bisuhuulati اtamyiiz marka ayn leenahay maca suhuulati الtamyiiz iyadoo kala saaridu ay fududdahay waxaynu ujeednaa waxaa iyadana markaa ku baxaya aklu duudi darxiga cunidiisii almayiti ee dhintay fii jubnin jubniga ku dhex dhintay aw faakihatin ama khudradii fawaakihdii ku dhex baktiyey jubnigu waa caano dee la fadhiisiiyo oo laga maaragtay sanca la geliyo maarata laga shaqeeyo hawl la geliyo deetana la fadhiisiiyo iminkana lagu iibiyaa meelaheennagi iyadoo carabaha laga keena inagu maynaan samaysan jirin baan umalaynaya caanahaasi markaa de waxaa jiri jirtay in markaa wax iskaga dhex baktiyaan oo markaa hadhow toolana markaa kala saaridiisu ay de adkaanayso in la faro oo markaa waxa weeyaan la hubiyo gudaha miyay wax kaga jiraan kadeed bay ahayd markaa in qofku jubligii iska cuno waa loo fasaxay maxaa yeelay waxaa ku jira nijaasba ha noqde laakiin de in la kala saaro ayaa adag ama fawaakihdii wixii ku dhex baktiya timirtii oo kale wax yar yaroo iskaga dhex baktay cayayaan iskaga dhex baktiyaya ayaa jira iyo fawaakihdii kaleba qofkii laguma kelifayo markaa inuu mid walba uu kala dilaaciyo oo uu gudihii eego dee way culus tahay marka taa la odhan maayo suta taasiba xalaal noqotay markaa waxaasi nijaas maaha miya may waa nijaase laakiin shardiganaa laga waayey maca suhuulati tamyiis baa laga waayeyo in la kala saaro ayaan fududay hadday fududaan lahayd xaaraan bay noqon lahayd in la cuno wanaxwi dalika iyo wixii lamida buu yihi wakharaja biqowlihi laa lixurmatiha ixtiraam la ixtiraamaya waa ti aan loo xarimin marka la leeyahay waxaa baxaya meytatulaadamiyi qofkii bani aadamka ahaa baktigiisii meydkii bani aadamka ahaa dee in la cunaa waa xaaraan markaa ma waxay xaaraan u naqatay nijaasnimo maya ixtiraam la ixtiraamayo qofka bani aadamka iyaa markaa loo xarim wa bicadami listiqdaar iyadana waxaa ku baxaya almaniyu wanaxwu manidii iyo wixii lamidka ahaa ee daahirka ahaa laakiin haddana bani aadamka de waxa weya naftiisu ay diideysay ka jir diideysay iyaga waxaa la odhanayaa waa xaaraan sida muctamedkaa in la cunaa manidii iyo wixii lamidka ahaa inuu qofku iska liqo ama uu cunaa xaaraan weeye lilistiqdaar iyadoo markaa wixii ay markaa mustaqdar tahayoo ay tahay markaa de wax markaa qurun waxaa la mid iyo wixii lamidka ahaa ayay markaa culammadu ay markaa halkaa geliyaan wa darar nafyu dararkiina markuu yidhi eh, wuxuu idha soo yidhi walaa lidararin fii badanin aw caqlin dhib ay jirka iyo caqliga u geysanaysa awgeedna aan loo xarimin iyadana waxaa ku baxay alxajaru dhagaxi iyo wanabaatulmudiru geedihii dhibka keenaya bibadanin dhib qofka naftiisa keenaya dee suntaba ahaa aw caqlin ama garaadkiisa bedelayay dee kuwaasina yaanay xaaraanba yaanay eh, xaaraan u noqon nijaasnime e waxay xaaraan u yihiin iyaguna dararkiiyo dhibaatada ay qofkii gaadhsiinayaan tacriifkaa dheer ee dhibka badan ayuu sheeku ku tacriifiyey qofkiina xaqiiqa ahaan ma uu najaasadu waxay tahay xuduuddeedii aada uga fahmi maayo uma dakara almusanifu musanifku haddana intaa kadib wuxuu sheegay daabitan wax markaa lagu dabdin karo yani qofkii u koobaya linajisi najiskii alkhaariji ka soo baxay min alquburi waduburi labadii markaa jid markaa qofka qubulkiisa iyo duburkiisi xubinkii taranka iyo dabada wixii ka soo baxayay nijaastii markaa wixii nijaas noqonayay ayuu daabitkoodii sheego biqowlihi hadalka weliba ku sheegay wa kullu maa'icin wax kastoo dareere ah oo kharaja ka soo baxa min asabiileyn labadii jid xubinkii taranka iyo iyo xaggii dambe najisu nijaas weeye huwa qowlkan sheekhu saadiqun wuu ku dhacayaa ku dhaboobayaa bilkhaariji lmuctaadi wixii soo baxay ee dee caada ahaan la yaqaanay kalbowli walqaadi sida kaadidi iyo saxaradii wa binaadiri iyo wixii naadir ka ahaa ee aan muctaadka ahayn ee bani aadamka inta badan aan ka iman jirin haddii isaguna uu ka yimaado ka demi haddii dhiig qofka xubinkiisii taranka uu ka soo baxo ama xaggiisii dambe uu dhiig ka yimaado walqayx ama malaxi ay ka timaado dee waa nijaas ila almaniy waxaa laga soo reebayaa un waxaa qubulka ka soo baxaya waxaa laga soo reebayaa manidii biyihii taranka kuwaasi iyagu min aadamiyin haddii ay ka yimaadaan bimanida ee ka imanayay min aadamiyin qof bani aadama aw xayawaanin ama xoolo ama xayawaan hayri kalbin wakhanziirin wakhinziirin aan ahayn ay iyo doofaar iyo wamaa tawalada minhuma wixii labadaas iska dhalaan aw min axadihimaa midkood uu ka dhalo maca xayawaanin daahirin xayawaan kale oo daahira labadaa marka laga tago xayawaankii kale oo dhan manidoodu iyo bani aadamka manidiisi waa daahir marka manidii markaad xukunkeeda doonayso waxaad leedahay un xayawaankay ka soo baxday manidani ma daahir ba mise waa nijaas haddii xayawaanku uu daahir yahay manidu waa daahir xataa tii dameerkaba hadday doonto noqoto aan markaa waxa wey la cuni jirin dameerkii lama cunaynin manidiisii waa daahir maxaa yeelay dameerkii baa daahir haddii xayawaanka manidani ay ka soo baxday ay nijaas uu nijaas yahayna sida ayigii oo kale manidiina nijaas bay noqonaysa wakharaja bimaa'icin markuu yidhi dareere labadaa jid ka soo baxay waxaa ku baxaya dareerihii adduudu dixri haddii uu qofkii ka soo baxo xubinkiisii dirxi baa ka soo baxay iyo wa kullu mutasallibin wax kasta oo adag oo laa tuxiiluhu aanay bedelaynin almaciidatu calooshu dhagax buu liqay isagoo dhagaxuu soo baxaya ama bir baa maarata u raacday iyadoo bira uun soo dhacaysa marka kuwaasi aanay maskadu eh, calooshu aanay bedelaynin iyo dixrigii soo baxayey falaysa binajisi waxaas nijaas ma aha bal huwa mutanajisun nijaas baa marsan isagu nijaas ma ahe laakiin nijaas baa dusha ka marsan yadhuru bilgasli sidaa daraaddeed wuxuu ku daahiroobi inuu markaa dee uu markaa la maydho de qofkii caruurtii o kale marka qaarkood shilimadii yaraa ama lacagtii yarado kale inay liqaan baa dhici karta kol hadday hun guriga dhaaftay bay yidhahdaan qola dhakhaatiirtu saxaradunbuu soo raacaya marka dee lacagtii waa laga qaadona waa la maydhi un kol haddii la maydho waxa wey waa lacag daahiro wa fii bacdi nusaki xataa waxay yidhahdaan oo kale haddii qofkii maalan xabad gelaya ama wax lamida uu liqo oo hadhowna iyadiyo sideedii ay saxaradii soo raacdo haddii wax isbedelihii aanu ku imanin oo xataa maalan haddii la beero ay baxayso taasi waxa weeyaan waxaa la yidhi iyaduna mar haddaan wax isbedela aan calooshii ku samaynin iyaduna waa mutanajiskaasuna dusha uba laga magdhay wa fii bacdi nusakhi nusakda qaarkeed waxaa ku qoran wa kullu maa yakhruju baa qoran wa kullu maaiin halkiin ahayd wa kullu maa'icin kharaja ayaa kullu maa yakhruju wax kastoo ka soo baxa bilafdi lmudaarici wa isqaai maa'icin in lafdi markaa mudaarica la keeno maa'icdana meesha laga tuuro oo dee maadeedii waabi joogtaa icintii unbaa dhacdayoo ya-daa isu wagaslu jamiici alabwaali waalarwaafi dhammaan kaadiyaha iyo saxarooyinka in la maydhaa ama saaladii walow kaanaa haba ka yimaadaan min makuuli lami wax hilibkiisa la cune waajibun waajib wey kaadi kasta iyo saxaro kasta oo qofkii marta jirhkiisii ama maradiisii ama goobtii uu ku tukanayey inuu iska maydhaa waajib wey haday doono markaa haba ka yimaadaan wax la cunayo sida xoolihii kaadidoodii oo kale hadday qofkii kusoo duulaan kusoo duusho kaadidii de inuu iska maydhaa waajib weeye wa kayfiyatu gasli najaasati qaabka haddaba najaasada loo maydhayaa in kaanad haddii najaasadu ay tahay mushaahadatan bilcayni mid isha lagu arkayo wahiya musamaatu waata loo yaqaano bilcayniya annajaasa alcayniyata la yidhaah weeyaane takuunu waxay ku xasilaysaa bizawaali cayniha najaasada caynteedii inay meesha ka baxdo oo waa jirmigeedii iyo markaa lafahaanteedii shaygii nijaasta ahaa meesha in markaa laga suuliyo wa muxaawalatiiyo in laysku dayo zawaali awsaafihaa sifaadkeediina inay markaa meesha ka zuulaan in iyadana la xaawilo laysku dayo min acmin dhadhankii aw lawnin iyo urtii midabkii aw riixin iyo urta ahaa sifaadka aynu sheegaynaa waa dhadhankii iyo midabkii iyo urtii saddexdaasi waa inay iyaguna suulaan oo la suuliyo fain baqiya hadduu meeshii ku haro acmu najaasati najaasada dhadhankeedii hadduu haro dara dhib buu keenaya waa in la suuliyo kol haddii dhadhankii meesha ku harhsan yahay waxaasi ma daahiroobi aw lawnun haddii midabkii uu haro aw riixun ama urti ay hadho oo casura zawaaluhu in la suuliya ay adkaato lam yadura dhib keeni maayo qofkii wuu maydhay meeshii laakiin urbaa kusii harhsan suuli suulin kari waaye waa macfu intaas waa laga saamaxaya ama midabkii najaasada ayuu maydhay si fiican buu u maydhay laakiin waa suulin kari waay way ku adkaatay intaas iyaduna markaa saamax bay noqonaysa haddii labada mid ahaan uu soo haro saamax buu noqonaya wuxuu yihi wain kaanat inajaasatu najaasadu hadday tahay hayra mushaahadati bilcayni mid aan isha lagu arkaynin wahiy musamaatu waata loo yaqaano bilxukmiyati anajaasa alxukmiya marka anajaasa alcayniya iyo anajaasa alxukmiya tacriifka sheeka in yarbaa wax ka yarsan yihiino najaasa najaasada cayniga ah waa ta ama jirmigeedii caynteedii isha lagu arkayo ay meeshii ka muuqatabo dee ay taallo ama sifaadkeedii ay meeshii ka jiraan urteediibaa meeshii bay ka uraysaa ama way ka dhadhamaysaa ama waxa weyaan midabbay meeshii kaga tagtay ama iyadiibaa dul fadhidaba taasoo dhan waxaaso dhan cayni baa la odhanaya najaasa xukmiyana waxaa la odhanayaa meeshii najaasa martay laakiin wax raada hadda aanay kulahayn meeshii najaasadii way martay kaadii baaba kaaga daadatay laakiin hadda haddaad uriso waxba ka uri maayaan midabna kama muuqdo dhadhanna kama daree wax waxaad ka dareemaysaa ma jirto haddana de meeshii mar haddaanad maydhin way nijaasaysan tahay marka waa xukun ahaanuna waxaa lagu xukumay un meeshani meel nijaasala unbaa lagu xukumaya laakiin wax ka muuqda ama ka uraya ama dareemuhu dareemayaashu ay ay haleelayaan ma jiro fa haddaba tan xukmiyadaan waxaa kugu filan jaryulmaai biyuhu inay dul cararaan calى اmutanajisi bihaa wixii ku nijaasoobay maratan waaxidata soo horreysi mar qura in biyihii ay meeshii dul cararaan ila meeshii raad male urna male dhadhanna male midabna male marka in biyuhu meeshii ay dul cararaan baa kugu filan maratan waaxidatan hal mar inay dul cararaan walow mataran waxaa dul cararay hadduu doono roob ku da-ayba ha noqoto hadii roob intuu ku da-o daadkii uu maro meeshii ama biyihii roobku ay maraan waa ku filan tahayoo tahaaradii way xasishay uma stanaa kadib buu haddana ka soo reebay almusanifu sheekhu min alabwaali kaadi kaadidiibu wuxuu ka soo reebay qowlahu hadalka uu yihi ilaa bowla sabiyi ilmihii yaraa inankii yaraa kaadidiisa mooyaane aladii lam yakul iطacaama ee aan weli raashin cunin ay lam yatanaawal muu qaadanin maakuulan wax la cuno walaa mashruuban iyo wax la cabo toona calaa jihati اtagadii isagoo u qaadanaya qaab inuu markaa waxa weeye uu dhuuni ka dhigto oo u markaa eh, de markaa eh, wax uu quuto ay u noqoto fainahu ay bowlo sabiyi kaadida ilmahaa yar yadhuru wuxuu ku daahiroobi birashilmaai caleyh biyo in lagu rusheeyo in lagu rusheeyo maxaa loola jeedaa in biyihii meeshii la wada gaadhsiiyo waa in meeshii oo dhan biyuhu ay wada gaadhaan walaa yushtarau fi rashi haddaba rushaynta loo shardihi maayo sayalaanulma biyuhu inay dul cararaan maydhigii iyo rushayntu way u kala duwan yihiin uun maydhigana biyaha meesha dul cararaya oo weliba ka daadanaya ka da-aya rushayntana biyuhu meeshii way wada gaarhayaan oo waxba kama tegayaan laakiin inay ka da ama ay dul cararaan oo biyo badan ay noqdaan baan shardi ahayn fain akala asabiyu inankan yari haddii uu cunay aacaama raashin hadduu cunay ama yani cabitaan aan caana ahayn aan caana ahayn caanihin baa laga soo reebay hadduu caana cabay dee caanuhu iyagu waa caadi weeye waa la soo reebay lakin wixii aan caana ahayn haddii maalan dee sharaabyadii la laaqayay waxyaalaha uu cunayo uu cabayo kaasi isaga waa wuxuu la mid yahay markaa nink qofki ninkii raashinka cunay buu la mid yahay fain akala sabiyu acaama hadduu raashinkii cuno calaa jihati takadi qaab markaa quudasho ah uu u cuno oo uu ku noolaanayo iyada markaa waxa weyaan ay quud u tahay usila bowluhu waa la mayri markaa kaadidiisii qacan khilaaf la-aan wakharaja bisabiyi inankii yaraa markaynu nii waxaa baxay asabiyatu inantii yarayd walkhunha almushkilu iyo sidoo kale kii markaa labeebka ahaaye aan la kala garanaynma inan baa mise waa inan fa yuqsalu min bawlihima yuqsalu waa la maydhi shaygii min bawlihima kaadidooda waa laga maydhi wayushtarau waxaa la shariyaa fii kasli mutanajisi wixii nijaasooye marka la maydhayo wuruudulmaayi caleyhi biyuhu inay kor kaga yimaadaan in kaana almaau qalin haddii biyuhu ay biyo yar yihiin biyuhu hadday yar yihiin waa inay dusha ka yimaadaan ha markii maalan mara nijaasooday aada maydhayso biyihii haddaanay qullatayn ahayn waa inaad dusha ka keento oo markii maalan kasaaladii lagu maydhayo ama sixnigii lagu maydhayo horta waa inaad marka hore maradii aad maydhaysa sixniga ku rida meeshan saxan aad ku maydhayso ama kasaalada aad ku maydhayso markaa kadib aad biyihii dusha kaga shubtaa sidii qofku markuu istijoonayaba dee dusha uu biyaha ugaga shubayay oo kale waa in biyuhu ay ku yimaadaane nijaasadu aanay ku imanin ila haddii kale biyihii baa la nijaasaynayaa wuruudulmaayi calayhi biyuhu inay ku soo arooraan ay ku yimaadaan in kaana almaau qaliilan biyuhu hadday yar yihiin fa in cukisa haddii la cagsiyo oo inta biyihii meeshii lagu shubo nijaasadii kor laga keeno lam yadhur daahiroobi maayo markaa shaygii bal biyihii baa nijaasoobaya ila waa inaga biyaha yar hadday nijaasa ku timaado way nijaasaynayaan way nijaasaynaysaa marka waa in markaa la horreysiiyo shaygii biyihiina kor lagaga keeno ama almaa ulkaiiru biyuhu hadday badan yihiin biyihii badnaa falaa farqa bayna kownilmutanajisi loo kala saari maayo in mutanajisku uu noqdo waaridan mid iyaga isagu dusha ka yimid aw mawruudan ama markaa waxa weeyaan uu noqdo mid markaa isaga lagu yimid markaa dee kor ka yimid waynu waynu de ku tusaalaynayna une haddii aad calaa dhinac kaga shubto xataa waa caadi waxaa la doonayaa uun in biyuhu ay markaa iyagu ku soo arooreen najaasadu aanay iyadu ku imanin aanay iyadu ku iman biyaha iyaa la doonaya kolley salaaddii baa gaadhay najaasaadkii macfugaha buu halkaa ka bilaabaya halkaas markaa ku sala allah waslam ala nabiyina maxamed allah aclam